alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama wabacd qaala alimaamu maalik raximah llah alqadaau fi kiraa'i daabati wاltacadii biha hada albaab fi ma low tacaddaa almustakri lidaabati watajaawaza alxadda aladii itafaqa calayhi almukri wاlmustakri kayfa yucmal qaala yaxyaa samictu maalikan yaquul almru cindana fi rajul yastakri daabbata ila almakaani almusama yasta'jiru daabbatan ilaa makaanin mucayan uma yatacaddaa dalika wayataqadam yatacaddaa wayataqadam almawdic aladii istakraa ilayhi istakraahu maala ilaa jawhar uma wasal ilaa beled weyn qaal faina raba daabati yukhayar idaa xasala hada altacadii watajaawuz faina lisaaxibi daabati khiyaarayni fain axaba an yaakuda kiraa'a daabatihi ila almakaani aladii tucuddiya biha ilayhi ucطiya dalik hada alkhiyaar alawal idaa tacaddaa almustakri watajaawaza almiqdaar aw almakaan aladii ista'jara daabata ilayha tajaawaza khiyaanatan faina saaxiba daabati yaahudu aw lahu khiyaaraan in axaba an yaahuda kiraa'a daabatihi ila almakaani aladii tucuddiya biha yacni bidaabati ila almakaan aladi tucuddiya biha bidaabati ilayhi ucطiya dalika yacni yaakudu kiraa'a almithli yuqaal maala kam ijaaru hadihi daabba min jawhar ilaa balad weyn kada kada yaakud ayb ucطiya dalika wayaqbidu daabatahu walahu alkiraء alأwl ayضa almukri yaakudu alkiraء alأwl fayأkudu alkiraء alأwl min huna ilى jawhar alkiraء alأwl ثuma yأkudu kiraaءa almithli lima tacaddaa ilayhi fayأkudu kiraaءa almithli limithli hadihi الdaabati min jawhar ilى balad weyn ayb hada khiyaar wain axaba rabu daabati falahu qiimatu daabatihi min almakaani aladi tacaddaa minhu almustakri hada khiyaar aakhar wa huwa khiyaarun gariib yaquul wain axaba rabu daabati an saaxibu daabati falahu qiimatu daabatihi yaakudu qiimataha akraa ximaaran min huna ilaa beledweyn falama tajaawaza beledweyn yaakudu almukri qiimata alximaar liannahu tajaawaza alxadda fahuwa yaquulu anta cabasta bilximaar watajaawasta alxadda ana aahudu qiimata alximaar anta tasaraf fi lximaar waana aahudu qiimatahu falahu qiimatu daabatihi min almakaani aladii tacaddaa minhu almustakri yacni yuxsab qiimatu alximaar fi jawhar wahuwa almakaanu aladii tajaawaza minhu ayb walahu lkiraa'u lwal in kaana istakra daabata albad'ata yudaafu ilaa qiimati daabbati alijaaru alwal min huna ilaa jawhar masala in kaana istakra daabbata almustakri albad'ata walbad'atu hiya dihaab fakaana ista'jara min huna ilaa jawhar bad'atan yani dahaaban faqat duuna iyaab faidan alkhiyaaru athani huwa an yaakhud qiimata addaabati mudaafan ilayha alkiraa alawal hada alkhiyaaru athani lakin hada غayru muwaafaq calayh wain kaana istakraaha daahiba waraajican kaana alkiraa muqaabil aldihaab waliyaab wain kaana istakraaha daahiban wa raajican uma tacaddaa xiina balaga albalad aladii istakraa ilayhi fainamaa lirabbi daabati nisfu lkiraa'i alawal lahu ish nisfu lkiraa'i alawal lianna alkiraa'a yashmalu aldahaaba waaliyaaba waاlآan tajaawaza jawhar wasaa wasal ilaa balad weyn kam yaakd yaahudu niska alkiraa min huna ila jawhar lianna alkiraa yashmalu aldihaaba waaliyaaba walaysa haahunaa rujuuc laysa haahunaa iyaab fayaahudu nisfa alkiraa mudaafan ilayhi atajaawuz aw ujrat atajaawuz hada mafhuum ayda ayib wadalika ana alkiraa'a nisfuhu fi lbad'ati wa huwa adhihaab wa nisfuhu fi rajca liannahu low ista'jara min hunaa ilaa hunaaka huma min hunaaka ilaa hunaa bimia saar albad'atu bihamsiin waalrajcatu bihamsiin wadalika ana alqira'a nisfuhu fi lbad'ati wa nisfuhu fi rajca fatacadda almutacadii bidaabati tacaddaa bidaabati walam yajib calayhi ilaa nisfu lqiraa'i الآن نصف الكراء ها وإن أراد يضاف إلى ذلك نصف الأجرة من موضع التجاوز وإن أراد الخيار الثاني يأخذ قيمة الدابة ونصف الأجرة أيضا طيب ولو أن walow ana daabata halakat xiina balaga biha albalad aladii istakraa ilayhi lam yakun cala lmustakri damaan maala low istajara minhuna ilaa jawhar walama wasala ila jawhar maata alximaa lam yakun cala lmustakri damaan laysa calayhi damaan laa yadmanu alximaa liannahu facala maa udina lahu facala alma'duun wama tarataba cala alficli alma'duun الفعل المأذون لا ضمان فيه طيب ولم يكن للمكر إلا نصف الكراء لأن الكراء يشمل ها الذهاب والإياب وهنا ما في لا إمكانية في الرجعة لأنه قد مات طيب وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه يقول هذه القاعدة يجرى عليها كل ما كان من أمر التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه فكل من تعدى وخالف المتفق عليه فإنه تنطبق عليه هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف قال وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه أدخل مسألة القراض مع أن كتاب القراض قد dakara mas'ala fi lqiraad wa kadalika aydan man akhada maalan qiraadan min saaxibihi faqaala lahu rabu lmaal laa tashtari bihi xayawaanan walaa silacan kada wa kada qaala lahu khud hada almaal wataajir fiihi wa baynii wa baynaka aribx laakin laa tashtari xayawaanan laa faa'idata fiih kadalika aydan laa tashtarii silacan kada kada laa tashtarii alashyaa kada kada in yusamiiha wayanhaahu canha laa tashtari hadihi hadihi laa rabxa fiiha walaa faa'idata minha wayakrahu an yadaca maalahu fiiha yakrahu an yadaca maalahu fi hadihi alashyaa alxayawaan aw asilac ayb fayashtarii aladi akhada almaal aladi nuhiya canhu khaalafa amra wa khaalafa sharda يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه هذه خيانة يريد مثلا أعطاه مئة قال اشتري كذا كذا ولا استشتري كذا كذا فاشترى ما نهي عنه فمعناه أنه أراد أن يضمن هذه المئة ويأخذ ربحها لنفسه فقط هكذا خرجت المسألة من المضاربة رأى أن هذا الذي نهى عنه فيه ربح فاشتراه على أنه يضمن رأس المال للمالك ويأخذ الربح ويستقل به طيب يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار saaxibu lmaal bilkhiyaar in axaba an yadkula macahu fi silcati calaa ma sharadaa baynahuma min arabxi facala in araada yaquul anta ishtarayta hada linafsika la hada aladii ishtaraytahu wain kuntu nahaytuka canhu faaalamaa ishtaraytahu faina ribxahu baynii wa baynaka kama ishtaradna fi lwl qaala in axaba an yadkula macahu fi silcati calaa maa sharada baynahuma min arabxi facala wain axaba falahu ra'su maali in axaba idaa ra'aa ana hada laa ribxa fiihi walaa faa'idata rubama tudayicu ra'sa almaali qul hada aladii ishtaraytahu laysa lii fiihi ayu daklin anaa lii miya uriidu miati haadihi tarbax taksar laa shugla lii wain axaba falahu ra'su maalihi daaminan cala aladii akhada almaala watacaddaa ayb qaal wakadalika aydan alrajulu yubdicu macahu alrajulu albidaaca yubdicu yani yaqdacu lahu qicatan min maalihi acطaahu kiisan min alqamxi fayaأmuruhu saaxibu اlmaali an yashtariya lahu silcata bismiha yaqul lahu khud hada almaal washtari lii silcata kada kada hada wakiil acطaahu juzءa min maalihi wa qaala lahu ishtari lii silcata kada kada fakhaalaf wa huwa alwakiil fayukhaalifu fayashtarii bibidaacatihi gayra maa amarahu bihi wayatacaddaa dalika hada tacadin faina saaxiba albidaacati calayhi bilkhiyaar calayhi yacni calaa aladi tacaddaa bilkhiyaar lisaaxibi albidaacati calaa hada aladi tacaddaa bilkhiyaar kayfa alkhiyaar in axaba an yaakuda ma shturiya bimaalihi ahadahu in araada yakud yaqul hada ishtaraytahu bimaali taati wayaud wain axaba an yakuuna almubacu macahu daaminan lira'si maalihi fadalika lahu wain qaal in araada yaquulu lahu hada aladii ishtaraytahu yakusuka anta ana lii mia faqad ayb alqadaau fi lmustakrahati min annisa daa waaxid akraha imra'atan baaliغة aw صغيرة clى الزina wzna bha kayfa اlxukm qala malik can ibni shihaab ana cabdاlmلك bn marwan ana cabdاlmلك bna marwan qaضىa fi imra'aة uصiibat mustakrahaة bصadaaqiha calى man facala dalika biha hada اladي istakraha in kaana bikran facalayhi اljaldu wain kaana hayiba facalayhi اrajmu وعليه wa calayhi maca dalika mahru lmithli lihadihi almar'ati alatii istakrahaha hada aladii calayh qaala yaxyaa samictu malikan yaquul alamru cindana fi rajuli yakhtasibu almar'a bikran kanat aw fayiban anaha in kaanat quratan facalayhi sadaaqu mihliha lakin in kaanat muticatan hal fi hada sadaaq la zina laysa fiiha sadaaq wain kaanat amatan facalayhi nis maa naqasa min qiimatiha idaa kaanat almustakrahatu amatan yundar ilaa qiimatiha faida kaanat qiimatuhaa mia wa naqasa bihada alistikraah minha cishruuna yadfacu lcishriin waalcuquubatu fi dalika cala almuqtasib alcuquuba min jaldin aw rajmin tatawajahu calaa man cala almuqtasib walaa cuquubata cala almuktasabati fii dalika kulihi liannaha mustakraha laa khiyaara laha walaysat mukalafa maadaama annaha mustakraha laa khiyaara laha laa laysat mukalafa wain kaana almuktasibu cabdan fadalika calaa sayidihi lakin in kaana almustakrihu zaani cabdan falqiimatu calaa sayidi hada alcabd alqiimatu ilaa an yashaa an yusalimahu lakin in araada an yusalima alcabda falahu dalik faida qiil maala haadihi istakrahahaa cabduka wa mahru milihaa mia idfac ilmia yaqul la ma cindi mia hada alcabd aladii istakrahahaa khuduuha wabicuuha wabicuuhu faidaa alaca hamsiin kalaas yuktafa bihada hamsiin ayib كله يقول هنا وعن أبي بكر وعمر والخلافاء وفقهاء الحجاز والعراق مثل ذلك هذا هو مذهب أهل العلم لكن أبو حنيفة يقول عليه الحد ولا مهر عليه أبو حنيفة يقول عليه الحد ولا مهر hada mukhalifu lima calayhi itafaqa asaxaaba huwa yaquul laa yajtamicu sadaaqun waxaddun hadi qaacida cindahu laa yajtamicu sadaaqun waxaddun faida wajaba alxaddu saqata waajraw hada fi sariqati ayda qaaluu ida saraqa ida sariqa asaariqu nisaaban faina calayhi cinda aljamaahiir الجماهير حد السرقة ورد ما أخذه وهم يقولون لا عليه الحد وما سرقه سقط عنه يقول لا يجتمع الحد والغرم لا يجتمع ايش الحد والغرم لا عليه الحد والغرم لأن هذا مال الغير وما مال الغير لا يسقط هذا حق لله ولا يتناقضان القضاء في استهلاك في استهلاك الحيوان وطعامه وغيره لو واحد أخذ دابة إنسان فذبح وأكل استهلك أو طعام لغيره أخذه وأكله ماذا يترتب على هذا قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه هذا calayhi qiimatu hada alxayawaani aladii istahlakahu qiimat lmil laysa calayhi an yuukhada bimilihi min alxayawaan laakin alxayawaan laa mila lahu falaa yuqaalu lahu anta istahlakta ghanamatan iitii bihanamatin ukhraa miliha la tuqawam alhanama wayadfac alqiima qaal walaa yakunu lahu an yucطiya saaxibahu fima istahlaka shaya min alxayawaan hada lmustahlik laa yumakan an yucطiya xayawaanan aakhar muqaabila ma stahlakahu min alxayawaan liana alxayawaan laa nadiira lahu walaakin calayhi qiimatuhu yowma stahlakahu alqiimatu acdalu dalik alimaam yaquul alqiimatu hiya alcadl لأنه لو أتى بغنمة أخرى ربما تكون هذه أكبر ربما تكون أصغر alqiimatu acdalu dalika fima baynahumaa bayna almustahliki wa saaxibi alxayawaan alqiimatu acdalu dalika fima baynahuma fi lxayawaani wlcuruudi ayda kadalika low akhada thawban istahlakahu qaal lahu iti biqiimati thawb low qaal la aati biqiima bithawbin aakhar yqul la qaalu lahu la ayb haadaa damaanu lmutaqawimi yudmanu biqiimatihi lakin habata fi sunati ana alqasca lama kusirat fi beyti caaisha damana nabiyu sal slm caaishata bian taruda saxfata ukra wahiya mutaqawima faida kan hada almustahlak lahu nadir miya almiya mumkin an yucaada miliha kalqasca laysat miliya wamaca dalika lamaa istuhlikat wa kusirat dumina bimilihaa qaala yaxya wasamictu maalikan yaquulu fi man istahlaka shayan min aacaami bigayri idni saaxibihi hada mili fainamaa yuraddu calaa saaxibihi mila acaamihi bimakiilatihi min sinfihi wainama acaamu bimanzilati dahabi walfida low saalaka dahaban aw fidatan yadmanu bidahabi walfidati aydan inamaa yaruddu min adahabi adahab yuraddu dahab min adahabi dahabu wamin alfidati alfidatu walaysa alxayawaanu bimanzilati dahabi fi dalika faraqa bayna dalika sunnatu walcamalu almacmuulu bihi qaala yaxya samictu maalikan yaquulu ida stuudica arajulu intabihuu lihadihi lmasala hadi masala ariiba ida stuudica arajulu maalan rajulun wadaca wadiicatan cinda aakhar yaquul hadihi amaana cindak fabtaaca bihi linafsihi warabixa fiih ishtaraa wabaaca bihadihi lwadiicati farabix wadaca cindahu mia saara bacda mutaajarati mia alf aribxu hada liman qaal faina dalika aribxa lahu liman lilmutaajir liannahu daaminu lilmaali xataa yuaddiyahu ilaa saaxibihi wa alribxu daa'iman muqaabila damaan falamaa tacaddaa fi lwadiicati wa taajara biha fainaha kharajat min alamaanati ila damaan ayib idaa saarat ashayu madmuunan famaa yataratabu calayhi yakunu lidaamini faqaaluu idan calى hadihi اlqaacida maadaama anahu yadmanu ra'sa almaal faina maa nataja min hada almaal yakunu lidaamini faida taajara bihadihi اlwadiicati faina alribxa lahu wacalayhi an yuciida ra'sa almaali ilى saaxibi اlwadiica haakada yaquul alimaam maalik kadalika ayda low saraq saraqa mia wadahaba ila suuqi wataajara hataa طalacat almia alf hal yuciidu اlalfa aw yuciidu almia cala hada الnamr اktasaba miئata min waaxid wadahaba yutaajir taa wasalat ila alf hal yuciidu اlmiya aw yuciidu اlalfa hada madhab malik yuciidu اlasla wاribxu lahu هذا شيء خطير ممكن واحد يسرق مئة ألف ويتاجر خلال شهر حتى إذا وصل ألفي مئتي ألف يعيد المئة هذا ها؟ آه هذا هذا مذهب خطير هذا قال وهذا المذهب عليه ربيعة بن أبي عبد الرحمن والليث بن سعد وأبو يوسف القاضي يقولون إذا رد المال طاب الربح ها idaa radda almaala qaaba aribxu qaasiban kana lilmaali aw mustawdacan cindahu mutacadiyan fiihi ayb abu xaniifa ishaquu qaala abu xaniifa moxamed bn xasan yuaddi lmaala wayatasadaqu biribxi walaa yatiibu lahu shayun minhu kam aysh yuciid yuciid ra'sa almaal wاribx yatasadaq maa ayb ايش qaal الshaafiعي qaal الshaafiعي ha huna shayء min الذakاء إida kana hada الsaariq أw الغاasib ذakي yumkin an yأخذ الربح yumkin الshaafiعي يfرق bayna an yshtariya bcayni الmaal اladي sarqahu أw غasbه wa bayna an yshtariya hada bdimatih ثuma yusadid min hada الmaal فرق بين هذا فيقول إذا اشترى بعين المال فإن عليه أن يعيد رأس المال والربح معا رجل اغتصب مئة فذهب إلى السوق واشترى به جوالا وتاجر فيه دفع عين المال الذي اغتصبه أو سرقه قال إذا كان هكذا فإن walasla yucaadaani ilaa saaxibi ilmaal hada mafhum lakin yaquul ida dahaba iktasaba miatan wawadacaha fi jaybihi uma dahaba ila suuqi waqaala ana ashtarii minka hada aljawaal bikam bimia khalaas bictuka bimia falama istalamahu wawadacahu fi jaybihi akhraja almia waacطaahu hada albayc fi dimah awala laysa bihada alcayn qaala lahu fi lwal ana ashtari minka hada aljawaal bimia qaala lahu ayib abiicuka bimia faistalamahu huma fima bacdu akhraja almia wa acطaahu nasiatan nasi'atan laysa bicayni lmaal huwa yajuusu lahu an yashtarii bidimatihi فإذا حصل هكذا ثم تاجر بهذا ففيما بعد يعيد رأس المال فقط كم يعيد؟ يعيد رأس المال والربح له هؤلاء القراصنة لو كان عندهم عقل وفهم كانوا اشتروا هذه الأشياء التي يشترونها بذممهم faida ishtarowha bidiman uma fima bacdu yusadiduuna hadihi alamwaal fama nataja min hadihi alamwaal min alarbaax lahum hada yajuuzu lahu an yashtari bidimati waqad ishtara bidimati walbaycu saxiix wala la walana ashtari bidimati dimatii xura faana ashtari bidimati washtaraaha walbaycu saxiix washiraau saxiix laakiin addafcu gayru saxiix faidan yadfac almia alatii saraqahaa wاribxu lahu waqad tadaraqa alimaam bnu qayim bihadi lmasala fi madaarij saalikiin yaquul idaa kasaba maalan wamaata rabbuhu akhada maalan gasban wamaata saaxibuhu ma alxukmu fi tawba qaala maata rabbuhu watacadara radduhu calayhi qaala tacayana calayhi radduhu ilaa waarihihi radhu cala maali waarihihi waladihi fain maata alwaarihu raddahu ilaa waarihihi aydan waharu majara maata walad walad walad maata walad walad walad waladi waladihi saded lah ayb fain lam yaruddahu ilaa rabbi lam yaruddahu ilaa saaxibihi alawal walaa ilaa axadin min warahatihi fahal takunu almudaalabatu bihi fi alaakhirati lilmawruuhi id huwa rabbuhu alasli waqad qasabahu calayhi aw lilwaarihi alaakhar id ilxaqu qad intaqala ilayh faida lam yusadid shayئa إليه فإذا لم يسدد شيئا ففي الآخرة هل المطالبة للأول أو للورثة قال فيه قولان للفقهاء ويحتمل أن يقال المطالبة للموروث ولكل واحد من الورثة إذن الحق مشترك الأول يطالب والورثة يطالبون أيضا إذ كل منهم يستحقه ويجب عليه الدفع إليه فقد ظلمه بترك إعطائه ما وجب عليه دفعه إليه فيتوجه عليه المطالبة في الآخرة له فإن قيل كيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء هذا الأمر المهم قيل طريق التوبة أن يتصدق عنهم بمال يجري منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات كل واحد منهم من منفعة sadaqa caama sadaqa tufmir utabqa mutaxariyan lilmumkin min dalik whakada low tadaawalat cala almaali sinuun waqad kana yumkinu rabuhu an yunamiihi biاrabxi fatowbatuhu an yukrija almaala wa miqdaara ma fafawatahum min rabxi maalihi ayda fatasabaa alfan waاshtagala fiihi bacda sanatayn yaquul ana uciidu lalfa سنتين يقول أنا أعيد الألف الذي اكتسبته منه قال لا أضف إليه الربح لأن هذا لو عمل فيه كان ينتج ربحا هذا ما اشتغل فيه ها إذا اشتغل فيه وربح قد سبق الكلام في هذا لكن أخذ الألف ووضعه في بيته ومضى عليه سنة أو سنتين أو أكثر faida araada an yuciid yuqaalu lahu adif ilayhi shayan hada almaal low ishtuila fiihi kaana yarbax kaana fiihi rabxun adif ilayhi ribxan ayb laakin ida ishtaqala wa rabixa huwa wa akhraja ficlan ribxan huna qad sabaqa alkalaam fiihi ayb fain kaana qad rabixa fiihi binafsihi alaan caada aydan fain kaana qad rabixa fiihi binafsihi faqiila alribxu kulluhu lilmaalik wa huwa qowl shaafici wa daahiru madhabi axmed wa qiila kulluhu lilgaasib wa huwa madhabu maalik wa abi xaniifa kulluhu lilgaasib wa huwa madhabu maalik wa abi xaniifa la abu xaniifa yaquul la alribxu yutasadaq bihi laa yarja ila lmaalik lakin maalik yaquul alribxu kulluhu liman lilmuqtasib lakin huna yaqulu waqiila kulh lilgaasibi wahuwa madhabu malik waabi xaniifa abi xaniifa fiihi nadar wakadalika low awdacahu maalan fatajara bihi warabix faribxuhu lahu duna maaliki cindahumaa cinda man faribxuhu lahu duuna maalikihi wa damaanuhu calayhi wa fiiha qowl thalith alآan saar fi qowl thalith qowl thalith antajahu shaykh اliسlam ibn taymiya w ibnu qayim ma kana cindana qowl thalith ima an yakuna aribxu kulluhu lilmuqtasib wahuwa qowl man malik warabiica waman bikr wa ima an yakuna kulluhu lisaaxibi اlmaal wa huwa almalik cinda ashaafici abu xaniifa yaquul almaal alaslu lilmaalik wاlribxu sadaqa lakin huna qowl thalith yaqul fiiha qowl thalith anahuma shariikaani fi ribx kam iribxu mia yaqul khud hamsiin wana akhud hamsiin wa huwa riwaayat can axmed waاkhtaarahu shaykhunaa wa huwa asaxu اlaqwaal wtudamu xisat lmaaliki min aribxi ilaa asli lmaali wa yutasadaqu bidalik wakadalika low qasaba naaqatan aw shaatan shaatan aw naaqatan uma takaaharat cindahu hada maala sheekh cabdallah hal booliyuhu nirig xalaala ma dhasho la hada calaa madhabi ashaafici lakin cinda alaima mumkin wahaakada low kasaba naaqatan aw shaatan fanatajat wlaada faqiila wlaaduha kulaha lilmaaliki calaa madhabi man fain maatat aw shayun min annitaaj radda wlaadaha waqiimat alumi wamaa maata min annitaaj hada madhab shaafici wa axmed fi lmashhuuri canhu wa qaala malik idaa maatat farabaha bilkhiyaari bayna akhdi qiimatiha yowma maatat wa tarki nitaajiha lilgaasibi wa bayna akhdi nitaajiha wa tarki qiimatiha laa yaahudu ljamiic malik yaqul laa yaahudu ljamiic kayf rabuha bilkhiyaar bayna akhdi qiimatiha yowma maatat wa tarki nitaajiha utruki nitaaj nacdiika qiimataha lilgaasib aw yaahudu nitaaj wa yatruku huwa alasla والqول الثالث الراجح يkون عaليهi قيمتها وlah نصف نتاج فإذا mاaتت مثلا بعد أن ولدت عشرة فإن الغاaصب عليه أن يدفع قيمتها وخمسة من نتاaجها والخمسة الأخرى hاشha cبدالله تkون عندنا والله أعلم